alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluh allahuma salli calaa muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu dersigeennaani waa kii afar iyo tobnaad oo ka mid a kitaabkii saxiixu lqasasi annabowiyi ou iska lahaa abu isxaaq alxuweyni xafidahu llahu tacaala alqisatu ataasicatu walarbacuun qisada afartan iyo sagaalaad can caaishata waxaa laga wariyey ummi lmu'miniina mu'miniinta hooyadood ahayd radia allahu tacaala canha ummulmu'miniin waxaa loogu magacaabayaa qur-aanka ilaahay ku sheegay wa aswaajuhu ummahaatuhum xaasaska nebi maxamed mu'miniinta inay hooyooyin u yihiin hooyanimadana waxaa laga wadaa waa xagga ixtiraamka iyo maamuuska iyo in la guursadaa nebiga gadaashi inay xaaraam tahay labadaas weeyaan amaa waxa weeyaan ajanebi ma kaa noqonayaan haah ciddii aysan maxram u ahayn ajanebi ayay ka yihiin ayadaa hadda umulmu'miniina meeshan lagu magacaabay waa iska litaqliib wa ilaa kulligood xaasaska nebigo dhani waa ummahaatulmu'miniin weeye qaalat waxay tidhi awalu maa shaykii ugu horreeyooo budia lagu bilaabay bihi maagaba rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama min alwaxyi waxyiga xaggiisa xaaluu ka ahaaday alru'ya manaam ayuu ahaa asaalixatu ee wanaagsan oo fi nowmi hurdada dhexdeeda uu ku arkayo waa markii ugu horraysay oo nebiga waxyigu ku bilaabanayey uu riyoonayaa markuu seexdo riyo wanaagsan buu ku riyoon subaxiina riyadii uu ku riyooday buu arkayaa toos u arkayaa meeshaas inoo qoran awalu maa budi'a bihi rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama min alwaxyi minta in tabciidyo laga dhigo oo la yidhaahdo min alwaxyi min aqsaami alwaxyi waxyiga qaybihiisa ka tirsan ru'ya saalixay ahayd waxaa kaloo suurtooda bayaaniya in laga dhigo nebiyullaahi moxamedna waxyigu qaybuhu ugu imaan jiray way badnaayeen oo aad bay u tiro badnaayeen qaybi waa qaybtan hadda aan hayno oo ru'ya saalixa ama saadiqa manaam wanaagsan intuu ku riyoodo siduu ku riyooday haddana inuu ku arki jiray qaybta labaad oo waxyiga nabigu ugu imaan jiray waxaa weeye asagoon malagga arkaynin waxyiga u keenaya baa malaggu inta u yimaado qalbigiisa wuxuu ku afuufayaa waxyiga walidaalika nabigu sheegay sala allahu calayhi wasalama xadiidka cabdulaahi ibnu mascuud inuu yidhi ruuxulqudus baa ii yimid oo nafatha fii rawci allaa tamuuta nafsun xataa tastakmila risqaha malku jibriil baa wuxuu qalbigayga ku afuufay nafina inaysan dhimanayn arsaaqdii ilaahi u qoray ilaa ay ka dhammaystirato fattaqu waajmilu talab ilaahay ka boqoo dariiqa aada wax ku raadinaysaan dariiq wanaagsan ha noqdo oo ka dhiga waxaa saddexaad oo ka mid a sida nebigu waxygu ugu imaan jiray malagu inuu nin caadiya isaga soo dhiga nebiga sida xadiidkii aad garanaysaan oo cumar nabiyullaahi moxamed iyo saxaabadii soo wada fadhiya inuu inta u yimi jibriil isagoo tima madow oo dhar cadcad qaba inuu nebiga su-aalo weydiiyey waxyi dariiqa uu ku yimid bay ahayd dariiqa uu ku yimid dariiq waxyigay ahayd waxaa afraadoo waxyiga nebigu ugu imaan jiray sala allahu calayhi wasalama malaga sidii ilaahay uu abuuray inuu nebi moxamed ugu yimaado walidaaliku sheegay malku jibriil baan arkay buu yidhi isagoo garba aad u tiro badan laho lix boqoloo garab ah hal xaboo ka mida si hadduu iu u taagay jihadii cirka uu iga aadanayo dhan iga qariyey suuratu najmina sida ilaahay ku sheegay laba jeer buu sifadaas iyadaa ugu yimid sidii ilaahay uu abuuray malku jibriil laba jeer buu nebiga ugu yimid sala alla alih wasalam waxaa ka mid a keyfiyaadka nebiga imaan jiray milu salsalati iljars sida gambaleelka oo kaleeto xoog inuu nebiga ugu yimaado sala allahu caleyhi wasalam waxaa ka mid a ugu imaan jiray asagay iyo ilaahay inay toos uu ilaahay waxyiga toos uga qaato oo waasida u dhaxaysa asaga iyo ilaahay aysan jirin sida xadiidka alisraa walmicraaj oo aan soo marnay oo salaadda markii lagu waajib yeelayay malaku jibriil sidratulmuntahaa markuu marayo ka hara wixii intaa ka dambeeyey nebiga iyo ilaahay baa wada hadlay salaadda toos baa loogu soo waajib yeela siyaalaha marka ay nebiga wax u imaan jiray ayay arrinkaasu ka mid ahay fa kaana wuxuu ahaa laa yaraa midaan arag ru'ya manaam ilaa jaa-at way imaan jirtay mila falaqi subxi waa beriga iftiinkiisoo kale ayadoo la mid ah iyo dhambalankiisa marka waagu dilaaco ilaa jaa-at way imaan jirtay mila falaqi subxi waa beriga iftiinkiisaoo kale xaalo ay la mid tahay xagga diyaaga iyo iftiinka looga shabahayo milada la xaaleeyo ama shay maxduufa sifo looga dhigoo la yidhaahdo ilaa jaa-at way imaan jirtay maji-an imaansho imaanshahaasoo midla falaqi subxi oo nactiga iyo mancuudka ama sifada iyo mawsuufka kii la og yahayba waa la xadfi karaa wamaa min almancuuti wanacti cuqil yajuusu xadfuhu wa fi nacti yaqil uma xubbiba waa la jeclaysiiyey ilayhi nebiga xaggiisa waxaa la jeclaysiiyey alkhalaa'u gooni noqosho inuu keliyoobo oo khalweeyo oo ummadda uu ka dhex baxo sidaasaa la jeclaysiiyey wa kaana wuxuu ahaa yakhluu mid ku khalaaweeyo ku cidlaystaa biqaari xiraayn hogga qaaru xiro loo yaqaano macnaa buurta xiro loo yaqaano hogga ku yaallay fa yataxanathu waa ku cibaadaysan jira fiihi hoggaa dhexdiisa wa huwa taxanuhkuna adtacabudu waa cibaadaysi allayaaliya hameenna la cibaadaysto hameennadaasoo dawaati alcadadi tira u saaxiib ah ereyga adtacabud ah waa tafsiir ruwaadda xadiidka warisay mid ka mid uu ku fasiray macaashaha ku fasirtay mise zuhri qabla an yanzica intuusan u soo noqon ilaa ahlihi ehelkiisa habeennuu meeshaa ku cibaadaysanayaa intuusan ehelkiisa usoo noqon yanzica macnaheedu waxaa weeye ee yarjica xagga wasanka hadii la yidhahda sarfiga ah rajaca yarjicu nasaca yanzicu marka wasnan wa macnan waa isku mid qabla an yanzica intuusan usoo noqon ilaa ahlihi ehelkiisa oo wayatasawada uusan u sahay qaadan lidaalika arrinkaas arrinkee markii hore wuu sahay qaadanayaa hoggiisu aadayaa ayaamuu kusoo cibaadaysan sahaydaa ka dhammaanaysa wuu soo noqon oo gurigiisu imaanaya wuu ka sahay qaadanayaa uma yarjicu wuu usoo noqon jiray ilaa khadiijata khadiijo fa waa u sahay qaadan jiray limilihaa limili layaali hameenadii oo kale ayuu haddana u sahay qaadan jiray xataa jaa'ahu ilaa uu u yimid alxaqu xaqi oo waxyiga ah walxaal huwa nebigu fii qaari xiraa'in buurta xira hoggeedii uu ku dhex sugan yahay fa jaa'ahu nebiga waxaa u yimid almalaku malagii fa'daan halkan fa ku jirtaaye waa tafsiiriya ma aha fa'dii caatifada ahayd fa qaala malagii baa wuxuu yidhi iqra' akhri maxamedow qaala nebigu wuxuu yidhi maa ana anugu biqaari'in mid wax akhrinaya maahi ma kaa yeelaya buy waayo cidaan u timida waxay tahay garan maayo maadaani marka waa naafiyo imtinaac akhri wax aan kaa akhriyayo waxaan kaa yeelaya midna lama arko wey qaala nebigu wuxuu yidhi fa wuu i qabtay fa wuu i ceejiye riwaayo kalea waxay ahayd fa akhada bixalqati bertaa dhuuntaa igu dhegayb meesha uu qabto uu leeyahy waa i ceeji halkaa dhuuntaa weeye xataa balaqa ilaa uu gaaray minii xaggayga aljahda dhib ilaa uu i gaarsiiyey uma arsalanii waa i sii daayey wuxuu yidhi iqra akhri qultu waxaan idhi buu yidhi maa ana biqaari'in maa ana biqaari'in tan tii hore waa kala laba macne maa ana anugu maa maxay baan ana anugu biqaari'in ama maa ana anugu biqaari'in mid wax aqrin kara ma ahi waxba ma aqrin karo marka hore wuu diidanaa waxba kaa yeeli maayuu laha hadda laakiin nebiga waa la jilciyey oo naftiiba u yaaba wax ka xoog badan baa helay ilaa uu isir naftaaba kaa socotaba diidmadii marka kumuu soo noqono wuxuu yidhi maa ana anugu biqaari'in mid wax aqrin kara waxba ma aqrin karo waxaan aqriyaa ma aqaan fa akhadanii haddana waa i qabtay buu yidhi faqatanii waa i ceejiyey athaaniyata markiisa labaad xataa balaqa ilaa uu i gaarsiiyey minii xaggayga aljahda dhib uma arsalanii waa isii daaya faqaala wuxuu yidhi iqra' ahri faqultu waxaan idhi maa ana biqaari'in maa ana biqaari'diintaan labadii horeba waa ka macno duwanta tii hore nafyii bay ahayd tii dambeetana waxay ahayd ikhbaar uu iska warramay inuusan waxba akhrin karin tan saddexaad waxaa weeye maa ana biqaari'in maa maxay baan ana anugu biqaari'in mid akhriyo ah maxaan akhriyaa ii sheeg waxaan akhriyo ha waxaan akhriya ii sheeg fa akhadanii wuu i qabtay biyu uma qadanii waa i ceejiyey markii saddexaad uma arsalanii haddana waa i sii daaye macallinkii intaan galabta maqla ardada inuu ceejiyaan ka baqa oo yidhahda anagaba ku soo arkay xadiidka bukhaariyo iyo muslimoo bas wey culummadu xadiidkan waa ka hadleen iyo axaadiista la macnaha ah ilmaha darbiga iyo garaaca aad garaacaysid haddii qasadkaagu yahay ku tarbiye darbi mubarixoo aan wax u geysanayn hayru mubarixoo aan wax u geysanayn uu yahay lama diidana laakiin waxaad u garaacaysid xanaaq adiga ku haya iyo argoosasho hadday tahay iyo see weli uu soo celin karaa kaasu ilmahana dhib u geysanayaa darbigii sharciga ahaayo wanaagsanaana ma ah uma arsalanii wuu isii daayey faqaala wuxuu yidhi iqra ahri bismi rabbika rabbiga magiciisa ku akhri alladii allahaasoo khalaqa wax walba abuuray nebigu markuu yidhi waxba ma akhrin karo malku jibriil baa wuxuu leeyahay iqra akhri macnaheedu waxa weeye quwad iyo awood adugu aad leedahay ha ku akhrin iyo macrifadaada laakiin waxaad ku akhridaa ilaahayga ku abuuray awooddiisa iyo icaanayntiisa iyo kaalmayntiisa ku akhri asagaa ku baraye khalaqal insaana insaankaa abuuray min calaqin xinjir iqra akhri wa rabbuka rabbigaaga al akramu allaha karaamada iyo sharafta iyo maamuuska badane waxaad u fiirsataa nebi moxamed wixii ugu horreeyey oo la yidhi wax aqri bay ahay ummaddan islaamka marka waa ummad qiraa'a inay wax akhrido oo wax qorto laga rabay weeye inaan noqonno dad juhala ah oon waxna oqrin karin waxna qori karin hadigii nebigeenna maaha sal alla lih wasalam risaaladii nebi moxamed loo soo dhiibeen waxay ka turjumaysaa ummaddan in la raba inay wax barato wax akhrido wax qorto markii hore waxaa la yidhi bismi rabbika aladii khalaq magacii allahaaga ku bilaaba allahaasoo wax walba abuuray gooni baa waxaa loo sheegay wuxuu alla abuuray qayb ka mid oo ah waxaa la khalaqa alinsaan insaanku abuuray maxaa goonida loogu sheegay waa sharafta uu dheeryahay noolaha inta kale haddana waxaa la sheegay maraaxisha aad soo martay qayb ka mid oo ah, calaq baa laga abuuray lixun dhiig iqra akhri wa rabbuka rabbigaaga alla karamu allah karaamada badan fa nebigu wuu la noqday fa rajaca wuu la noqday bihaa laba meelood baa waad u celin kartaa bihaada bihaa ay bil aayaat aayaadkan hadda meesha inoogu qoran buu nebigu la noqda fa rajaca waxaad kaloo ku macnayn kartaa wuu la noqday bihaa ay bilqisati qisadii buu la noqda rasuulullaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama yarjufu xaalo uu gilgilanayo fu'aaduhu wadnihiisu uu cabsada wuxuusan aqoon jirin oo ka xoog badan oo ceejiyey oo nafti isugu keenay ayuu la kulma fa dakhala wuxuu usoo galay calaa khadiijata binti khuwaylidin khadiijo binti khuwaylid radi allahu canha faqaala nebigu wuxuu yidhi zammiluunii iddada zammiluunii iddada fazammaluuhu way dadeen xataa dahaba ilaa uu ka tegay canhu xaggiisa alrawcu cabsidii iyo argagixii haystay ilaa uu dhaafay markuu xoogaa yara degay oo cabsidii iyo argagixii ka ba'ay faqaala wuxuu ku yidhi likhadiijata khadiijo walxaal xaal akhbarahaa uu sheegay alkhabara qisadii iyo warkii laqad khashiitu waan u baqay calaa nafsi naftayda haa naftayda ayaan u baqay buy qoftii dumaroo maanta ninkeediiu ceeqsan intuu imaada uu yidhahda naftaydaan u baqa ma asaagaa iska dhicisid bay odhan lahay ah, facama iska dhicisid maxay ugu soo ordaysaa ifur nin ma tihidi laakiin khadiijo waxay samaysay maanta u fiirso culimmadu waxay isweydiiyaan laqad khashiitu calaa nafsi naftaydaan u baqay nebigu naftiisa muxuu uga baqa wuxuu ka cabsaday waa maxay ilaa dhowr qowl bay culimmadu isugu ku kala aragti duwan yihin oo qayb ka mida ah waxay leeyihiin wuxuu ula jeedaa waxaan ka baqayaa waxa i helay oo maanta i ceejiyey wax sixir iyo kahaano ku saabsan inay ahaayeen iyo faalalow qolyo halkaasay mareen nebigu wuxuu ka baqay waxaan u yimid wasaaxir inuu ahaa qowlka asagaa laakiin culimmadu waa radiyeen oo waxay nebigu taa kama baqin qowl labaad baa wuxuu leeyahay nebigu wuxuu ka baqay waxa la yidhahdaa haajis oo maskaxda ku soo dhaca asagana culimmadu way radiyeen oo waxay yidhahdeen haajisku wax sugnaada ma aha waa wax maskaxda kusoo dhaca islamarkaana dhaafa waxaana waa wax nebiga ku sugnaaday oo cabsidiisa xataa guriga uu la aaday qowl saddexaad bay culimmadu waxay leeyihiin wuxuu nebigu ka baqayaa geeri sida loo ceejiyey iyo awooda maanta uu la kulmay baa waxay ku bixisa inuu cabsi dareemo uu ka baqanaya horta naar may noqota taadu dhiman lahayd waxay shanaad oo culimmada qaar ka midu ku fasireen hadda xanuun baan dareemayaayo waa la iceejiyo dhuunta ee xanuunaysa laqad khashiitu calaa nafsii waxaan uga baqayaa xanuunkani inuu isii joogteeyo uba iga bixi waayaba qowlka lixaad baa wuxuu leeyahay waxaan ka cabsanayaa waxaa maanta ii yimid kollay waa waxyi eh risaalada iyo nebinimada culayska iyo mas-uuliyadda ay leedahay inaan ka soo bixi waayaan ka cabsanayaa qowl toddobaad baa wuxuu leeyahay inuu nebigu leeyahay waxaan ka cabsanayaa inaan eega mar dambe malaggii hadaayataan arkay waan ka argagaxsanahoo waan ka baqahaya mar dambe xaggiisiiba xataa ma fiirin karo qowl kalea wuxuu leeyahay wuxuu nebigu ka cabsanaya waxa weeye waa inuu ku sabri waayo dhibka tolkii ka soo gaari doona inuu u adkaysan waayo ka baqaya nebiga sala allahu calayhi wasalam culummada gobol ka midu waxay leeyihiin wuxuu ka cabsanayaa inay dilaan oo reetulki ay dilaan qaar ka midu waxay leeyihiin wuxuu ka cabsanayaa magaaladan uu joogo inay ka cayriyaan oo uu ka hijroodo nebigiiyo waddankii uu ku dhashay uu jeclaa uu faaruqo qaar ka midu waxay leeyihiin wuxuu ka cabsanaya nebigu waxa weeye inay beeniyaan oo ay ceebeeyaan weliba aqwaasha xaafid bin xajar markuu soo guuriyo wuxuu leeyahay kan saddexaad oo sheegaya nebigu inuu geeri ka cabsaday iyo kan afraad oo xanuun ah iyo xanuunku inuu soo daa'imo saddexdaasaa ugu roonbiya waxa kale culummadu ay sheegeen waa laga raajixsan yahay buy marka naftaydan u baqay buy faqaala marka waay faqaalat waxay tiri khadiijatu khadiijo kallaa maya ha cabsan wallaahi ilaahay baan ku dhaartee maa yukhsiika ku hoojin mahaya allaahu alla abadan weligii weligii ilaahay ku hoojin maayo waa meesha aan sheegi doono culimmadu waxay ka qaataan qof murugaysan oo tiiraanya haysa markuu kuu yimaado ha la jaan qaadinoo ha oranbalaayaa kolay dhacday ina soo carajiye qofkii deji ha hoogi maysid khasaari maysid dhibkan waa laga bixdo horta bal marka hore qofka halkaa ka bilow dhakhaatiirta waad aragteen qofka marka loo geeyo xanuun baabiiya waxbay ku dhuftaan ma marka waa la dejiyaa qofka innaka adugu la tasilu waad xidhiirisaa tilmaamaha nebi maxamed intaa nebi laga dhigin uu ku tilmaanaa u fiirso la tasilu waad xidhiirisaa alraxima qaraabada kow wa taxmilu waad qaadaa alkalla culayska iyo culaabta timidna ummadda waad la qaybsataay tunkaad u ridataa saddex waxa weeye ka saddexaad wa tagsibu waxaad kasbataayoo shaqaysaa almacduuma waxyaalaha la la-yahay waxaan dadku haynin baad inta keentid baad ummadda uga faa'idaysaayo khayr iyo wanaag wa taqrii waxaad soortaa addayfa martida wa tuciinu waxaad u kaalmaysaa calaa nawaa'ibi alxaqi xaqa dhacdooyinkiisa dhacdadiiyo xaqoo timaadaba waad garab istaagtaa riwaayaadka qaar baa waxay ku soo arooreen wa tasduqu alxadiid markaad sheekaynaysidna runbaa sheegtaa wa tu'addi alamaanata ammaanadana waad gudataabay ku tiri marka ammaano iyo run iyo xaqoo la isgarab istaago iyo martidoo la sooro waxyaala aysan dadku haysan oad u faa'iidaysid dhibaatooyinka jiroo tunka u ridatid iyo qaraabooyinkaoo la xidhiiriyo xaafid ibnu xajar baa wuxuu leeyahay waxay ku tilmaamtay nebi moxamed khadiija usuulu makaarim alakhlaaq akhlaaq wanaagga iyo gobonnimada usuusha ay ka asaasanto bay nebi moxamed ku tilmaamaysaa see ugu tilmaamtay wuxuu leeyahay ixsaanka ruuxa bani aadamka ha uu sameeyo dhowr qodob buu noqon karaa kow dadkaad u samaynaysid inuu yahay dad qaraabadaada ah labo dadkaad ixsaanka u samaynaysid inay yihiin dad ajaanib ah saddex ixsaanka aad samaynaysid wax jirkaaga iyo oogadaada aad ku qabatay oo ummadda muruqaaga aad wax ugu tartay inuu yahay afar inuusan muruqaaga ahayna maalkaaga uu yahay shan cidda wax u taraysid inay tahay cid isku filan iyo inay tahay cid aan isku fillayn intaba nebi moxamed waa ku tilmaaman yahay sala allahu calayhi wasalam kulli nebi moxamed baa lagu tilmaamay qaraabaduu xidhiirin ajnebiguu u tarayaa dadka muruqiisuu wax uga tarayaa ugu adeegayaa maalkiisuu wax ka bixinahayaa dadkaan arrimahooda isku filayn buu caawinayaa kuwa isku filan oo wax ka noqdeen buu garab istaagayaa tilmaamahaaso dhan waa ku tilmaamay fandalaqat way la tagtay khadiijo bihi nebiga fandalaqat way la tagtay bihi nebiga khadiijatu khadiijo xataa atat ilaa ay ula timid bihi asaga waraqata bni nawfal waraqihii ibna waraqata waraqihii ibna nawfalin ina nawfal ahaa ibni nawfalkii ibni asad ibni cabdilcuza ahaa ibna cami khadiijata khadiijo in adeegkeed ahaa wa kaana nawfalku wuxuu waraquhu wuxuu ahaa imra'an qof tanasara kiristaamoobay fil jaahiliyati waqtigii jaahiliga nin quraysheed buu ahaa oo carab ah oo reemaka ah ree maka iyo carabtii halkaa deganaydna wataniyiin bay ahaayeen mushrikiin aan wax diin ahaysan intuu tegay oo marka xagga shaam aaday shaam diintii laga haystay oo kiristaan ahayd diintaasu qaata qolyahan diin laawayaashaana wuu isaga tegey kitaabadii horuu marka wax ka yaqaana wa kaana wuxuu ahaa yaktubu mid qora alkitaaba qoraalkii alcibraaniya ee cibraaniga ahaa waa luqadan yuhuuddu hadda wax ku qorato fa kaana wuxuu ahaa yaktubu mid qora min alinjiili diintii injiileed bilcibraaniyati ayuu ku qori jiray cibraaniga maa shaa allahu alla wuxuu doonaa an yaktuba inuu qoro wa kaana wuxuu ahaa shaykhan waayeel kabiiran oo daaweyn kaasoo qad camiya dhabeelay fa qaalat waxay ku tiri khadiijatu khadiija lahu asaga yabna cammi in ismac dhegayso min ibni akhiika walaalkaa wiilkiisa bal dhegayso fa qaala waraqatu waraqa wuxuu ku yidhi lahu nebiga yabna akhii walaalkay wiilkiisiiyow maa maxaybuu daakiiyaha tara aad aragtid waxaad aragtay muxuu yahay waxaad la kulantay muxuu ahaa fa akhbarahu waraqa waxaa u waramay rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu uga waramay sala allahu calayhi wasalama khabara maa shay warkii raa uu arkay khabara maa shay khabarkiisii warbixintiis ra'aa uu arkay sidaasa ugu dhacdo waa licijiibi fa qaala waraqatu waraqa wuxuu ku yidhi lahu nebi muxamed haadaakani annaamuusu waa khayrwadihi ninka kuu yimid ee ku ceejiye waa khayrsidihii alladii kaasoo nasala allaahu alla uu ku soo dejiyey calaa muusa muuse haa khayrwadihii ilaahay nabi muuse diinta ugu soo dhiibay kiibaa kuu yimid aha sharaysan culimmadu waxay isweydiiyaan ninkaani saan sheegnay nin kiristaanu ahaa meeshana waaba ku qoraydna wa kaana imra'an tanasara filjaahiliyati diintuu haystay maadaamay kiristaan diintooda ahayd kiristaankana nebiga loo soo diray nebi ciise uu ahaa nebi ciise iyo nebi muusena ciise uu dembeeyey nebi ciisena malku jibriil waxyiga uu u keeni jiray muxuu u oran waayey haada naamuusu ladii nazala allahu calaa ciisa ama callaqal uu isugu dari waaye oo nebigiisii dhowaana uga booday muusena ugu booday culimmadu waxay leeyihiin wuxuu sidaa u sameeyey kitaabka nebiyulaahi muuse iyo kitaabka nebi moxamed baa isa shabaha marka loo fiiriyo kitaabka ciise xaggee iska shabahaan kitaabka nebi muuse wuxuu ahaa kitaab u badan axkaam kitaabka nebi moxamedna axkaamtaa ku badan sala allahu caleyhi wasalam amaa ciise kitaabkiisa axkaamtu saas ma ahayna qisaska iyo wacdigaa ku badnaa taasi waa qodob qodobka labaad nebiyullaahi muuse ilaahay wuxuu u soo diray fircoon iyo ciddii raacday in lagaga aargoosto nebi muxamedna ilaahay baa soo diray wuxuuna kaga aargoostay fircawnu haadihi lummati oo abujahal iyo raggii la midka ahaa nebi moxamed markay rumayn waayeen waa la dilay sala allahu caleyhi wasalam dhankaasna waa waa iska shabahaan waxaa intaa saddexeeya nebiyullaahi muusea nebinimadiisa waa la isla ogolyahay kiristaanka yuhuudda laakiin qayb badanoo yuhuudda ka mid ihi waa diidan yihiin nabi ciise nebinimadiisa waxay leeyihin nebi ma ahayn maadaama marka qaybo badan ay diidan yihiin buu magaciisa ka leexday oo muuse sidaa uu sheegay waxay kaloo culimmadu leeyihin waxaa kaloo suurtowda khadiijana mar inuu u oo yidhi waa naamuuskii khayrka u keeni jiray nebi ciise nabi maxamed markuu u yimidna wuu u sheegayo wuxuu yidhi waa naamuuskii nabi muuse u keeni jiray marka labadiiba inuu sheegana waa muxtamil yaa laytanii allamaan fiihaa fii ayaami dacwatika dacwadaada iyo diintaada ayaamaheeda jadacan allamaan ahaada wiil dhallinyaro ahoo xoog leh laytanii allamaan akuunu ahaada xayan mid nool id wakhtiga yukhrijuka ay ku saari doonaan qowmuka tolkaa alla markay tolkaa ku bixinayaan ruux dhallinyaraa maa noqdo fa qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama awa mukhrijiya kuwa isaaraya miyaa hum ayagu mukhrijiya waa khabar muqadama humtuna waa mubtada mu'ahara asalkuna wuxuu ahaa mukhrijuuya qaacido waxaa jirta wowda iyo ya-du markay kulmaan mid ka midana sukuun ay ku hormarto in wowdii la bedelo ya loo bedelo ya-diina ya-da lagu idqaamo in yaskun isaabiqu min waawin wayaa watasala wa min curuudin cariya fayaa-an ilwaa waqlibanna mudqima marka waa la bedelaa qaala wuxuu yidhi nacamhaa way ku saarayaan seebuu ku ogaaday ninkan kiristaanka ah ee nebi moxamed maadaabuu nebinimo sheegtayoo nebi yahay in la saari doono waa waayo arag nebinimada iyo waxay tahayna waxbuu ka garanayaa lam ya'ti lama imaan buyi rajulunin nin qadu weligii bimidli maa shay wax la mida ah, ji'ta alla timid bihi maagaba ilaa cuudiya waa lala collaytamaa u fiirsada ereygaas nin walba oo xaq la yimaada oo xaqaas raba inuu u gargaaro oo garab siiyo waa lala collaytamaa sababtu waxa weeye nafta bani aadamku waxay jeceshahay waxay nafteed qof walba wuxuu jecel yahay waxay naftiisu u qurxiso inuu sameeyo hadaan waasic sharci u jirin iyo mid dabci ah dadkaani waxay naftoodu jeclayd baad marka ka hortaaganta kii khamrada cabaya waxaad leedahay warlaahi ka baq iska dah kii sinaysan lahaa waxaad leedahay iska dah kii waxadi lahaa waxaad leedahay iska dah kii salaada diidaya iska dah ummaddii naftoodii waxay jeclayd baad ka hortaagantaa dadkao dhanna hawshaa soo wada dhoweyn maayaan dad badan baa kuu qoonsanaya walidaalika nabi shucayb reetolkii markay la hadlayeen waxay yidhaahdeen ma haddaad u timid arrimaha yaga iyo cibaadayadii inaad faragashatid waxaan samaynaynin aad tidhahdee iska dah ninkii xaq wada marka waa lala colaytamaa ciddaan wadin baa la wa in yudriknii hadduu isoo gaaro yowmuka maalinkaagu maalinka nabinimadaadu ay si toosa usoo baxda haduu isoo gaaro ansurka waan kuu hiilinayaa nasran heelin mu'asaran ee la xoojiyey uma lam yansha maba uusan sii nagaan waraqatu waraqe an tuufiya in la oofsaday wa fatara alwaxyu waxyigiina waa gabaabsiiya markaas oo aayadahan markay nabi moxamed ku soo degeen ayaanbaa loo yara kaadiyey ilaa uu uga hiloobay war ninkii ayaantii kuu yimid oo ku ceejiyo wax kuu sheegay hadduu mar labaad kuu soo noqon lahay wax kuu sheego shuhaba ficlaan lahayd markaasaa nebiga loo waxyooda haddana mar dambeeto oo waxyigu dib kaga bilowdo haadaa kani xadiidun xadiid weeye saxiixun ayfiyo muttafaqun caleyhi waana laisku waafaqa wuxuu inoo faa'iideynayaa saan horeyba u ishaarnay qofkay mushkila ku degto oo dhibaata soo wajahdo hadda uu kuu yimaado laba waxyeeloodba isugu day inaad dejisid makaarim iyo gobonnimo horeo u lahaa ay jirtay haddaad ku ogtahay inay jirtana xasuusi ma xumaanaysid balaayana kusoo gaari mayso qof fiican baad tahay salaadaa tukataa ilaahay baad ka baqdaa waxa weya wanaagga waad ku fiican tahay masaakiinta waad garab siisaa muslimiinta waad caawisaa insha allahu dhib kusoo gaari maayo waxaana waa laga bixi doonaa sidaasaa marka loo sameeya waa laga farxiyaa wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideeyey hadday dhibaata ku soo gaarto inaad dhibaatadii ku soo gaartay cid u sheegan kartid hadday ciddaasi tahay cid aad ku kalsoon tahay aadna isleedahay leedahay hawshaan xal baad kaga helaysaa sheegitaankaad u sheegtay nebigu khadiijo markuu u yimid wuu u sheegay horta iddada buu yidhi way dadeen xoogaa markuu yaro nastay oo dhibkii ka tegayna wuxuu ku yidhi khabarkiibuu u sheega waqad akhbaraha alkhabara khabarkiibuu u sheega weliba markuu khabarka u sheegay wuxuu yidhi laqad khashiitu calaa nafsii marka ciddii aad ku kalsoon tahay dhibkaaga waad u sheegan kartaa haddaad isleedahay leedahay ciddaasi waxbay kaala qabanaysaa hawsha wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideeyey qofka walaalkaayo xaajada iyo baahidu ay haysato oo dhibaataysan xataa adigu haddaadan waxaan wax ka qaban karin oo wax awooddaada ka badan yihiin inaad gacanta qabatid oo jihadii wax ka qaban karta aad ku hogaamisid markay ayadu u naseexayso oo nebigii u caqli celisay oo ay tiri waxaa weeye ilaahay ku hoojin maayo intaa kaliya kuma gaabsane aqoon-yahan inay u geyso tiri bal wiilkaan dhegayso wuxuu sheegayo warayso wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iidaynayaa haddii su-aal lagu weydiiyo ood aad jawaabaysid maslaxada iyo dantu hadday keento jawaabtaas inaad daliilkeedana raacin kartid ummunaa khadiija waxay tidhi kallaa wallaahi maa yukhsiika allaahu abadan ilaahay weligii ku hoojin maayo sabab daliil bay sheegtay markaas innaka latasilu alraxim wa taxmilu alkalla wa taksibu lmacduum wa taqri dayf wa tuciinu calaa nawaa'ib alxaqi daliilkii bay ku xoojisa marka wuxuu xadiidku inoo faa'iidaynayaa ummahaatulmu'miniin iyo gabdhaha muslimiinta ahay dacwadan iyo diintan kaalinta iyo dowrka ay ka soo qaateen iyo gabar walbo muslimadu inay ku dayato qudwo u noqoto khadiijo say xaqa u garab istaagtay oo diinta ilaahay u nusreeyaan fadliga khadiija ay leedahana xadiidku waa ina tusinaya walidaalika caaisha baa maalin nebigu intuu khadiijo ammaanay bay waxay tidhi habar waa yeelahoo zamanadii hore dhimatay oo qowlaladii iyo camankii caddaadeen ulkihii ka dhammaadeen oo zaman hore dhimatay intaad maantao dhan khadiijo khadiijo ku hayse annaga maana aragtid bay tiri agee xaggee aad soo ilaahay kuguma bedelin bay tiri wax kaaga khayr badan ayadaa isku wada caaisha markaasaa nabigu yidhi maya wallaahi ilaahay baan ku dhaartay khadiijo cid ka khayr badan inaan ilaahay ugu bedelin biyu sal alih wasalam wixii intaa ka dambeeyey caaisha waxa weeyaan masayrkii ay u qabtay khadiijo waa yar oo farahay kala baxda ogow hadda mana la wada qabo waa horey geeriyooto khadiijo khadiijada ay ka masaysan tahay xataa iskuma soo gaarin reernimo iyo xilaannimo iskuma soo gaarin sax culamada gobol baa waxay meher waa isku soo gaareen laakiin dhisme iskuma soo gaarin marka way ka hinaasta nebigu wuxuu yidhi diinta ilaah bay igu gargaartay markay dadku i beeniyeen xoolaheeday i siisay markay dadku xoolaha ii diideen caruurtayda ayada ii wada dhashay dumarka kalena caruur kama helin waxay ii tartay midaan tarngeesiga maray alqisatu lkhamsuun qisada kontonaad wahiya alakhiira ayadana darsiga ugu dambaysa can samurata bni jundub waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama mimaa yughiru kii badiya an yaquula inuu ku yidhaahdo liasxaabihi asxaabtiisa hal ra'aa ma arkay axadun qof oo minkum idinka idinka mida ru'yaa wax manaam ah qof idinka idinka midoo riyoodoo manaam arkay ma jira fa yaqusu wuu uga qisoon jiray calayhi dushiisa man ruuxii shaa allaahu alla uu doono an yaqusa inuu uga qiseeyo ruuxii markaa riyo arkay baa nebiga u qisoon jiro o odhan jiray nebi allow riyadaasaan ku riyoodo ama fa yaqusu qofkii markuu sheega nebigu waa uga qisoon jiray calayhi qofkaa dusiisa man ruuxi shaa allahu alla uu doono an yaqusa inuu uga qiseeyo wa innahu nebiga suuban qaala wuxuu nagu yidhi lanaa annaga daata qadaatin subax subaxyada ka mid a ah, innahu amriya shaaniye ataanii waxaa ii yimid alleylata caaway atayaani laba ruux wa innahumaa labadooduna qaalaa waxay igu yidhaahdeen lii aniga ina inakeen wa innii anuguna indalaqtu waan tegay macahumaa la jirankooda wa innaa annaguna ataynaa waan nimid calaa rajulin nin mudajicin ee jiifa riwaayada jariir baa waxay ahayd mustalqin calaa qafaahu jeegajeega ayuu u jiifay wa idaa waaba ayadoo aakharu nin kale qaa'imun uu taagan yahay calayhi ninkan jiifa dushi bisakhratin dhagax weyn oo sibsib oo sallaxuu la dul taagan yahay wa idaa huwa waaba asagoo kan taagan yahwi ee yasqutu uu kusoo soo ridaya bisakhrati dhagaxa li ra'sihi ninkan jiifa buu dhagaxa weyn madaxa kaga bashaaqinaya bash fayalhaqu fayalthaqu fayalhaqu markaasuu dhaawacayaayoo digaabaasaha ka dhigaya ra'sahu ninka madaxiisi ninka madaxiisi baa wuxuu noqonayaa budo eberg buu noqonayaa fayatadahdahu waxaa wilaanwilanaya alxajaru dhagixi haahunaa halkan markuu dhagixii inta kugu dhaco madaxii uu eber noqdo iyo digaabaasaha dhagax baa dilindiloonaya fayatbacu ninkii dhagaxa soo turaa wuxuu dabagelayaa raacdaysanayaa alxajara dhagixii fa yaakhuduhu dhagaxii buu soo qaadanaya falaa yarjicu ma soo noqda ilayhi xaggiisa xataa yasixa ilaa uu ka buskooda ra'suhu madaxiisii kamaa kaana siduu ahaa uma yacuudu asna wuu ku celinayaa calayhi dushiisa fa wuu ku samaynayaa bihi ruuxii midla maa shay wax la mida facala uu ku sameeyey almarata markii al ula e koobaad xadiidka cali baa wuxuu ahaa nebigu inuu yidhi labadii nin markaan raacay fa marartu calaa malakin wa amaamuhu aadamiyun waxaan soo maray malag hortiisana uu yaala ruux aadama wa biyadi lmalaki sakhratun yadribu bihaa haamata alaadamiy malagu gacanta wuxuu ku haystaa dhagax weyn oo sibsib oo sallaxa wuxuuna ku garaacayaa madaxa aadamaha meel kale ka fiirsan maayo qaala nebigu wuxuu yidhi qultu waxaan ku yidhi lahumaa labadoodii subxaana allaahi ilaahi baa ceeb iyo xumaanba ka hufane maa haadaani labadan ruux maxay yihiin ruuxaan la dilaya iyo kan wax dilaya qaalaa labadii nin waxay ugu yidhaahdeen buu le aniga inaliq inaliq soco soco fanalaqnaa waan tagnay riyadaan markuu nebigu fasiraya waa salaad subax markii salaaddii subax laga baxay buu fasirayaa waana tan xadiidkan ugu qorno wainahu qaala lanaa daata qadaatin subax subaxyada ka mid ah walidaalika almuhallab wuxuu leeyahay riyada hameenkii aad ku riyootay salaada subax marka laga baxa kabacdi in laguu fasiro baa ka fiican wakhtiyada kale in la fasiro sababtu waxa weeye adigii xalal riyooday riyadii waad wada xasuusataayoo weli maadan kale iloobin oo wakhtigeediibaa kugu dhow wax kaa mashquuliyo ku halmaansiiyan ama kuguma imaan qofka kuu fasiraya riyada laftirkiisu asna weli ma mashquulinoo waa qof oo fikraddiisii weli uusan maanta suuq uma bixinoo suuqu ma mashquulin waa midda saddexaade subaxdii hore waxaad xala ku riyootay marka laguu fasiro hadda wax fiican hadday tahay waad ku dhaqmaysaa oo waad la imaanoo waad weheshan waxaa laga yaabaa riyadaadu inay xambaarsan tahay digitaan lagu leeyahay shar kugu soo socday ka digtoonow iska ilaali waxaa dhici karta in lagu leeyahay macsi baad samaysay ilaahay uga toobadkeen oo tafsiirka laguu tafsiray uu sidaa noqdo gelinka hore marka inaad ka faa'idaysatid oo muraaqabaysid oo ilaashatid ayaa kuu fiican bay culimmadu leeyihi malaa'igtu marka wuxuu ku yidhi maa haadaa maa haadaani war labadan maxay yihiin qaalaa waxay igu yidhahdeen biile aniga indaliq indaliq ina keen ina keen fandalaqnaa waa tagnay fa waxaan u nimid calaa rajulinin mustalqin u jiifa liqafaahu sheegojeego jeegadiisu u jiifi wa idaa waaba iyadoo aakharu mid kale qaa'imun uu taagan yahay calayhi dushi wuxuu la taagan yahay bikalluubin bir gantaleh oo min xadiidin kalluubku waxaa weeye birahanka waanka oo hilibka la surto ilkaha waaweyn birahaasoo kale wuxuu la dul taagan yahay oo min xadiidin abir weydaa huwa waaba asagoo yaatii u imaanaya axada shiqay wajhayhi wejihii labadiisa dhaban mid ka mida ayuu malagaanu imaanayaa fa yusharshiru wuu jeexayaa shidqahu dhabankiisa yusharshiru macnaheedu waxaa weeye yuqaicuhu shiqa wuu googoynayaa wuu kitfayaa ilaa qafaahu jeegadiisa ninka jeegajeegau jiifaa birtuu imaan daankaanu ka gelinayaa marka wuu jarjarayaa wuu marinayaa ilaa jeegada uu ka geeyo wamankhirahu sankiisa ayuu haddana birti ka gelinayaa ilaa qafaahu jeegada wa caynahu ishiisa ayuu ka gelinayaa ilaa qafaahu jeegada markuu dhankii saddexdaas waxyeelood ku sameeya daankaanuu gelin xagguu geynaya sankuu gelin xagguu geynaya ishaanuu gelinaya iyo indhaha xaggu geynaya daankan markuu sidaa uga quusto uma yataxawalu wuxuu u wareegayaa ilailaaljaanibi dhinaca alaakhari ee kale daankan kaleu haddana soo aadaya fa wuu ku samayn bihi asaga midla maa shay wax la mid ah facala uu ku sameeyey biljaanibi alwali dhinaci koobaad famaa yafruqu kama faaruqo min daalika kaas aljaanibi ee dhinaca xataa yasixa ilaa uu ka buskoodo daalika kaas aljaanibu ee dhinaca kamaa kaana siduu ahaa intuu dhinacii dambe uu ku mashquulsanaa kii horaa buskoonaya uma yacuudu wuu ku noqonaya calayhi dushiisa fa yafcalu wuu ku samayn mila maa shay wax la a ah facala uu ku sameeyey filmarati luulaa markii koobaad markuu ka soo quusto buu kii koobaadoo buskooday ku noqon sidii kale ku samaynaya qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi subxaana allah xumaan iyo ceebba ilaahay baa ka hufane maa haadaani war labadan ruux maxay yihiin kan la dilayo iyo kan wax dilaya qaalaa waxay igu yidhahdeen lii aniga inaliq inaliq soco soco fandalaqnaa waan tagnay fa ataynaa waxaan nimid calaa midli tannuuri foornadoo kale wax la mida rootigaii lagu dubto fa axsabu waxaan u malayn annahu asagu qaala inuu yihi ruwaadda mid ka mida weeye fa idaa fiihi dhexdiisa waxaa ka yeerayoo ku sugan laqatun qaylo sawaxan iyo qaylo iyo or baa ka yeeraya iyo wa aswaatun codod fatalacnaa waan qooraasanna fiihi dhexdii fa idaa fiihi dhexdiisa waxaa ku sugan rijaalun rag iyo wa nisaaun dumar curaatun oo qaaqaawan rag iyo dumar qaaqaawan riwaayada jariir baa waxay ahayd aclaahu dayiqun wa asfaluhu waasicun hoggaa qaybta sare waa ciriiri qaybta hoosena waa ballaar yuuqadu taxtuhu naara hoostiisana dabbaa ka ololaya waidaahum waaba ayagoo yaatiihim uu u imaanaya lahabun olol min asfala wax ka hooseeya minhum ayaga xagga hoosaa waxa uga imaanaya olol faidaa idaa ataahu markuu u yimaado daalika kaas allahabu ee ololkaa dawdaw way qaylinayaan waa qayli afka shubanayaan qultu waxaan idhi maa haaulaa war kuwaani maxay yihiin maa haadaani ma oran lianna kuwaanu dad badan weeye qaalaa waxay ugu yidhahdeen lii aniga inaliq indaliq soco soco fanalaqnaa waan soconnay fa ataynaa waxaan nimid calaa nahrin webi xasibtu waxaan u malayn annahu asagu kaana inuu ha yaquulu mid yidhaahda webigaasoo axmara guduudan webigaasoo mili dami dhiigga u eg axmara iyo mili labadaba in la hoos dhigo oo axmara laakiin way kor dhigmaysaa waa maalansarif hadde laakiin maxalkeedu maxal jeer inuu noqdo iyo mili labadaba calaa nahrintaa horena laga nactiyeeyo haddii la godana nactigiibaa laga la qadciyo laga goostay waidaa fi nahri webiga waxaaba ku dhex sugan rajulu nin saabixun oo dabaalanaya ninkaasoo yasbaxu dabaalanaya waa nin webigaa dhiigga ah ku dhex dabaalanaya waidaa calaa shati nahri webiga daankiisa waaba iyadoo uu ku sugan yahay rajulu nin kaasoo qad jamaca urursaday cindahu agtiisa ku aruursaday xijaaratan dhagaxaan kaiiratan tiro badan ninkaani webigan dhiiggaahu dhex dabaalanaya dhinaciisana waxaa taagan nin kaloo dhagaxaan badan aruursaday fayafqaru alkaa fa yafcaru maaha fa yafqaru weeye yafqaru macnaheeduna waxa weeye yaftaxu wuu furaya xagga wasanka iyo xagga macnaha waa isku mid yafqaru fa wuu furayaa lahu ninkii dhagaxaanta haystu wuxuu u kala furayaa faahu abkiis afkiis kii webigan dhiiggaa dhex dabaalanaya markuu arka ninkan dhagaxaanta haysta afuu kala qaadaya kii dhiigga ku dhex jira afuu kala qaadaya kii afka loo kala qaaday muxuu sabaynayaa waidaa daalika saabixu yasbaxu maa yasbixu waaba asagoo kaas waxaa weeyaan uu dabaaranayo mintaasaan ka booda waidaa daalika waaba asagoo kaas asaabixu ee dabaalanaya yasbaxu waaba asagoo dabaalanaya maa yasbaxu wuxuu dabaalanayo uma yaati waxa uu imaanaya daalika kaas alladii kaasoo qad jamaca urursaday cindahu agtiisa ku aruursaday alxijaarata dhagaxaan fa yafqaru wuu u furayaa lahu asaga faahow afkaysa fayulqimuhu wuxuu afka u gelinayaa xajaran dhagax kii dhagax haystay kii dhiigga ku dhex jira markuu afka kala qaado dhagaxii buu afka u gelinaya fa yandaliqu kii dhiigga ku dhex jiraa tegaya fa yasbaxu buu dhex dabaalanayaa uma yarjicu wuu u soo noqon ilayhi ninkii dhagaxlaha xaggiisa kamaa rajaca suu ugu soo noqday ilayhi xaggi faqara asaguna faqara wuu u furayaa lahu asaga faahu afkiisa fa alqamahu wuxuu ku ridayaa asaguna xajaran dhagax qultu waxaan ku idhi lahumaa labadii nin maa haadaani war labadaani maxay yihiin qaalaa waxay igu yidhahdeen li aniga inaliq inaliq soco soco fandalaqnaa waan tagnay fa ataynaa waxaan u nimid calaa rajuli nin kariihi lmar'aati araggiisu u foolxun yahay nin araggiisu foolxun yahay aw ka akrahi maa anta raa'in ka akrahi maa shay midka ugu foolxun u yahay anta adigu raa'in mid arka ad tahay rajulan nin xagga aragga faidaa cindahu ninka faidaa huwa waaba asagoo cindahu agtiisa ay ku sugan tahay naarun naar naartaasoo yaxushuhaa uu cubayo naar uu cubayo uu isku celcelinayo oo wayascaa uu ka shaqaynaya xowlahaa hareeraheeda qultu waxaan idhi lahumaa labadoodii nin i waday maa haadaa warkano muxuu yahaa qaalaa waxay gu yidhahdeen lii aniga indaliq indaliq soco soco fandalaqnaa waan soconnay fa ataynaa waxaan u nimid calaa rawdatin beer muctimatin ay shadiidi lkhadrati beer cagaaran oo doog ah oo barwaaqaha nimid fiihaa dhexdeeda waxaa ku sugnaa min kulli nawri rabiici doogga iftiinkiisa iyo barwaaqooyinkiisa nooc walbuu yaha ku sugnaa wa idaa bayna dahrayi rawdi rawdati beerta dhabarkeeda waxaa ku sugan rajulu nin ninkaasoo tawiilun dheer ninkaasoo laa akaadu aana sigayn araa inaan arka ra'sahu madaxiisa duulan min duulin xagga dheerarka mansuubnimo eh, tamyiiz baa lagu nasbiyey dheerarkiisa markaan fiiriyo madaxiisa ima muuqanaya dheerar intuu ka qabo fi samaai xagga sare waidaa waaba iyadoo xowla rajuli ninka hareerihiisa ay ku sugan yihiin min akari wildaanin ciyaal kuwii ugu badnaayo ra'aytuhum aan arka qatu weligay weligay intaan ciyaal arkaya kuwii ugu tira badnaabaa ku hareero sugan qultu waxaan ku idhi maa haadaa ninkaani muxuu yihi wamaa maa haaulaahi kuwaan ciyaalka haysa maxay yihin tiradii ka batay qaalaa waxay ugu yidhahdeen li aniga indaliq indaliq soco soco ha soco fandalaqnaa waan tagnay fa ataynaa waxaan nimid ilaa dawxatin cadiimatin dawxatin maad garanaysaa shalaan soo marray shajaratin cadiimatin geed weyn wey ilaa dawxatin geed cadiimatin ee weyn lam ara ma arag dawxatan geed qatu weligay acdamo ka weyn minhaa ayada walaa axsana geed ka quruxsanna ma arag qaalaa waxay igu yidhaahdeen lii aniga irqa kor fiihaa geedan ariqa baa aniga ii qoran waa khata shadkaa meesha saaran irqa kor weeye fiihaa geedan fartaqayna waan kornay fiihaa geedda dhexdeedii saan geeddii u fuulaynay ilaa madiinatin magaalo ayaan gallay mabniyatin ee la dhisay bilabinin bulukeeti dahabin ee dahaba walabinin iyo bulukeeti fidatin ee fida ah magaaladu waxay ku dhisan tahay waxa weeye aan gallay kulligeed bulukeetiga ay ka dhisan tahay waa dahab iyo fido fa ataynaa waa nimid baaba almadiinati magaalada albaabkeedii ayaan nimid magaalada albaabkeedii baa nimid fastaftaxnaa furitaan ayaan ka dalabna waxaan magaaladaha nalaka furo fa futixa waa naloo furay lanaa annaga fa dakhalnaaha waan galnay fa talaqaanaa waxaa nala kulmay rijaalun rag raggaasoo shatrun gabal oo min khalqihim abuurkooda ka miduhu ka axsani maa anta axsani maa anta adugu waxaad aragtid waxa ugu ka axsani maa shay midka ugu wanaagsan uu yahay anta adugu raa-in mid arka aad tahay oo kaafta zaa'ida laga dhiga markaas kaaftu zaa'idday noqonaysaa axsana maa shay midka ugu wanaagsan weeye raggaasu anta adugu raa-in mid arka aad tahay wa shadrun gabal oo minhum ayaga ka midana ka aqbaxi maa shay midka ugu liito weeye anta adugu raain mik raa-in mid arkaa tahay raggaas labadooda dhinac dhinac ka miduna waa qurux miiran weliba quruxdooda lama arga iyadoo kale qayb ka midana wax ka foolxun lama arka dhinacooda kale qaalaa waxay ugu yidhaahdeen qaalaa waxay ugu yidhaahdeen lahum qaalaa waxay ku yidhaahdeen labadii malag lahum raggii qaybna foolxumayd qaybna qurux badnayd idhabuu taga faqacuu tiimbada fii daalika kaas annahri ee webiga ah waidaa huwooba isagoo nahrun webi ah muctaridun ballaaran yejrii oo qolqolaya kaanna maa'ahu biyihiisa waxaad moodaa almaxdu ayaad moodaa caano saafi ah xagga cadaanka almaxdu waa caanaha saafida a ah weeye filbayaadi xagga caddaanka fa dahabuu nimankii way tageen barbarna waa foolxun yahay barbarna waa qurux miidhan fa waqacuu way ku dhaceen fiihi dhexdiisa uma rajacuu way noo soo noqdeen nimankii laba dhinacyada ahaa ilaynaa xaggeenna qad dahaba xaaluu tegay daalika kaas assow-u xumaatada ah canhum xaggooda dhinacii foosha xumaa waa soo baabaa markay noo soo noqdeen fa saaruu waxay noqdeen fii axsani suuratin suurad midda ugu quruxsan qaala wuxuu yidhi nebi moxamed sala allahu caleyhi wasalama qaalaa waxay igu yidhaahdeen labadii nina ila socotay haadihi tani jannatu cadnin meeshaanaad arkayso magaalada ah oo waxa ay ku dhisan tahay ay tahay dahab iyo fido waa jannada ilaahay uu ku magacaabay jannatu cadni wa haadaa kaasina mansiluka gurigaagi weeye adiga nabi maxameda aad lahayd oo markaad soo dhimatay aad geli doontid markay gurigii ii ishaareen oo yidhahdeen haadaa mansiluka fa samaa ay nadartu waan waxaa kor waxaa kor noqday basari araggayga indhih baan kor u taagayo markay yidhahdeen guriga adaa iskale quruxdiisa fasamaa waxaa kor noqday basari aragayga sucudan ay irtaaca irtifaacan kaiiran aad baan indhaha kor u taagay bu faidaa waaba ayadoo qasurun sar ay meesha ka dhisan tahay guriga ay leeyihiin adaa iskale waa sar weyn sartaasoo milu rabaabati ay milu saxaabati daruurtoo kale ah albaydaaya ee cad daruur cad baad moodaysaa xagga iftiinka qaalaa waxay igu yidhahdeen lii aniga manziluka gurigaagii weeye kane qultu waxaan ku idhi lahumaa labadooda baaraka allaahu allah idin barakeeye fiikumaa dhexdiinne mar haddaan gurigaan iska leeyahay cawow dhanna waad i wadeene fadaraanii iga taga fa adkhulahu aan gale orda iga noqda marka bas macalaam gurigaygaan gelaya soo anugu mari wax laga noqon karana maa qaalaa waxay ugu yidhaahdeen ama alaana hadda falaa maya wa anta sa adugu daakhiluhu waad geli doontaa haddaad soo dhimatid waad soo geli doontaa laakiin hadda waad noosha hadda qof aan noloshii weli ka dhimanna janno iska geli maayo marka adaa iskale meeshu kuu oolaya laakiin hadda maya ma gelaysi sheekhaa tafsiirka markuu noo akhrin jiray sheekh dawiil khayr allah siiye nebi yuunus inuu habaan malaynaya qisadiisa maruu nooga sheekeynaya wuxuu yidhi qolyaha waxay bi nebi yuunus iyo malku jibriil baa inta isa soo raacay oo wuxuu ku yidhi nihow jannada booskaad ku leedahay aan ku tus wax la heli kara maaha isoo tusbiyo wuu kaxeeyey booskii jannada uu ku lahaa markuu tusayo booskaana adeertu albaabka xirtayb nag warkaale warana keen war adduun baan ka soo tagno weli naftii lagaama qaadin adeer booska soo aan u ma socdayb ilaah bay igata marka qisadaasaa qolya sheegaan biyo waana radiya shiiku wuxuu yidhi hawshaasi ma jirto xataa qadar bay noqonaysaa ballanka bax nebi ilaahay la yidhaahdo intuu malag ballan la galay haddana uu kaga baxayo marka shiikhu waa naqdin jiraa xafidahu allahu tacaala qultu waxaan ku idhi lahumaa labadoodii fa innii anugu ra'aytu waxaan arkay mundu leylati caawa laga soo bilaaba cajaban ereygan mundu iyo mud labadooduba marna xaraf bay noqdaan sida min oo kaleha ah xuruufta jaar ah marna waxay noqdaan ismi caadiya noqdaan alleylatadan oo kale markay gashoy hoos dhigto waa markay xarafka taho min oo kale ay tahay mud wa mundu smaani xayu rafaca ow uuliya alficla meeshuu ibnu maalig ohan jiray wey fa innii ra'aytu waxaan arkay mundu leylati caawa laga soo bilaaba cajaban wax la yaab leh famaa haadaakani muxuu yahay famaa maxaybuu haadaakani yahay alladii kaasoo ra'aytu aan arkay wixii qisas ahayoo caawa aan soo arkay maxay ahaayey qaalaa waxay ugu yidhaahdeen lii aniga amaa innaa amaa ma aha miimtu mashadna amaa innaa annagu sa waan kaaga warramaynaa tafsiir bay marka gelayaan waxay caawa soo arkayeen o dhan hadda loo fasiraya ama rajulu ninkii alwalu ee hore alladii kaasoo atayta aad timide oo soo martay calayhi dushi yuhlaqu asagoo la bashaaqinaya ra'suhu madaxiisa bilxajari dhagax fa innahu asagu alrajulu ninka weeye alladii kaasoo ya'hudu xifdinayoo baranaya alqur'aana qur'aanka fa yarfuduhu markaasuu ku gacan sayrayayo diidaya oo isaga tegaya kitaab kitaabxoor buu noqon wa yanaamu wuu ka seexanayaa cani salaati salaadii almaktuubati la waajib yeelay ninka qur-aanka ilaahay inta barta soomaalidu u yaqaanaan kitaaba xoor oo qiraa'adiisina ka hijrooday ku dhaqankiisana ka hijrooday salaada waajibkaana aan tukan adduunkan markuu dhinto intaan qiyaamo iyo maxsharka la gaarin cadaabkaasuu qabaya malag baa u imaanaya isagoo qabriga ku jira waxaa laga yaabaa kun sano inuu qabrigaa ku jiro kunkaas sanona maalin walba ay u qoran tahay madaxa in laga bashaaqiyo ibnu hubayra wuxuu leeyahay ninka qur-aanka ilaahay inta bartay ka tegay qur-aanka ilaahay waa nin aad u xun buu yidhi waxauna ninkaasu ummadda barayaayoo inuu leeyahay war qur-aankii waan barto waan isaga tagayo waxaan arkay inaanan la qabsan karin oo uusan ila qabsan karin oo wax iigu yeera inaan isaga tagaan arka nin ka dhigan buu la mid yahaybu markuu qur-aanka ilaahi diiday wax qof bani aadamu uu barto waxa ugu fiicanna qur-aanka ilaahi uu yahay baa ilaahay wuxuu ka ciqaabay xubnaha aadamaha xubinta ugu sharafka badnayd oo wejiga iyo surka ah aljazaau min jinsil camal soomaad maqli jir wax la barta wixii ugu fiican aad barato waad ka hijrootay qur-aanka ilaahay ilaahay baa wuxuu kaa cadaabayaa xubnaha aad haysato xubinta ugu sharafka badan madaxa indhaha sanka dhagaha intaasaa lagaa rushaynaya marka sidaasaad ku jiraysaa qodobkaasi marka waa qodoboo ninkaa dhibkaasaa haysta waa ninkii koobaad labadaa arrimood oo qur-aankii uu ka tegay iyo salaaddii uu ka teguna ku cadaamutay wa ama rajulu ninkii alladii kaasoo atayta aad soo martay caleyhi dushi yusharsharu asagoo la shaqshaqayo shidquhu dhabanadiisa ilaa qafaahu jeegada laga gaaro wa mankhiruhu sankiisa ilaa qafaahu jeegada laga gaaro asagoo la shaqshaqayo wa caynuhu ishiisa ilaa qafaahu jeegada laga gaaro fa innahu asagu arrajulu ninka weeye oo yaqduu ka lahayo oo baxaya subax hore min baytihi gurigi ninkaan u fiirsada subaxdii horeu baxaya fa yakdibu markaasuu sheegayaa alkidbata xabad been ah alkadbata xabad been ah ama been beentii baa inta la qaaday tabluqu waxay gaaraysaa al aafaaqa jihooyinka soo ma jeedaa waa beenlow hadda beenti xataa waxyaalaha fudaya waxaa ka mid a ah social mediaha ninbaa caawa facebooka wuxuu ku qorayaa waxaasaa dhacay markaasaa laga yaabaa inay sheer garayso kumanaan iyo malaayiin ruux wuxuna wax jiraysan ahaynoo been tahay imisaa gurya ku dumay imisaa dad ku baaba'ay imisaa dad ku dagaalamay imisaa dhiig ku daatay been qof uu sheegay keli ah waraan la hoosan keli ah ilaahay baa itixaam wuxuu kaga dhigahayaa indhaha iyo sanka iyo dhagaha iyo daamanka intaba in laga cadaabo culimmadu waxay isweydiyaan haduu afka beenta ka sheegay muxuu galabsaday sankiisa iyo indhihiisu waxay leeyihiin waxay kuwaasi galabsadeen way wada socdaan markuu qofku afka ka hadlahayo indhihiibu wax ka fiirinaya sankiibuu ka neefsanhaya waa isi saacidaynayaan qowladiibaa dhadhaqaaqaya arrimahana marka isi saacidaynaya ibnuqayim baa wuxuu leeyahy raximah llahu tacala qur-aanka ilaahay wuxuu sheegay buu yidhi liyas'ala asaadiqiina can sidqihim ilaahay dadka runta sheega inuu ilaahay qiyaamo weydiin doono runtay sheegeen runtaan maxaad u sheegtay ka warran runtaa sheegtay maxaad u malaynaysaa dadka beenta sheega ilaahay wuxuu weydiin doonaa qiyaamada qofkaasuna qofkii labaad weey duulka saddexaad wa ama rijaalu raggii iyo wanisaau dumarkii alcuraatu iqaaqawanaa aladiina kuwaasoo hum ayagu fii midli binaa'i tannuur sida dhismaha foornadoo kale ku dhex sugnaa fa innahum ayagu azunaatu waa raggii zinaysan jiray iyo wazawaanii dumarkii zinaysan jiray qof kasta oo zinaystana saasa u dambaysa culummadu laba waxyaalood bay isweydiiyaan kow maxaa loo qaawiya raggan iyo dumarkan waa qodob qodobka labaadi waxaa weeye dabka hoos maxaa looga shida somayna somari in hoos dabkaga shidnaa labadaan cilla maxaa la isugu dara waxay culimmadu leeyihiin waxaa loo qaaqaawiye adduunka markay joogeenoo ay zinaysan jireen waa la dhudhuman jireen kalaabyada iyo qolol iyo luqluqba isla geli jireen ilaahay baa imtixaan wuxuu kaga dhigay inuu fashilo facsharo oo yidhaahdo ceebtaanay la dhuuman jireen arka oo bannaanka lasoo dhigo kow waxaa dabku hoos uga imaanayaa jinaayada iyo dembiga ay sameeyeen bay hoos ka samayn jireen farjigay ka zinaysan jireen fardigaba farjigiibaa waxaa looga daarahayaa taraq iyo dab cadaab ilaahay ah maanta marka dad badan bay la fududahay zinadu jirkaa laga ganacsadaa dumar badan baa halaabay rag badan baa waxaa reer magaalnimo u qaba dhaqaalay ku bixiyaan haddaysan ilaahay uga toobadkeenin saamaxaadda ilaahayna aysan waafaqin waa inay ku bishaaraystaan ilaahay hoggaa cidhiiriga inuu gelinayo farjigana dab uga shidayo mar baxayaan ilaa qiyaam saacati laga gaaro meeshaasay ku jirayaan wa ama arajulu ninkii alladii kaasoo atayta aad soo martay calayhi dushi yasbaxu xaalo uu dabaalanaya fi nnahri webi dhiig ah wa yulqamu afka loo gelinaya alxijaaratu dhagaxaan fa innahu asagu aakilu ribaa riba cunihii weeye qof kastoo adduunkan riba ku cuna oo aan ilaahay uga toobadkeenin webigaa dhiiggaahu gelaya ay ku dhex jiraya markuu yidhahda ad ka baxeedna afkaa dhagaxaan loogala dhacaya culimmadu waxay leeyihiin webigan dhiiggaa waxaa loo dhex fariisiiyey asalka xoolaha ribowga waxaa asal waa dahab iyo fido ayagana asal waxaa guduud inay guduudan yihiin taasi waa qodob dhagaxa afka loo gelinaya wuxuu ku tusinayaa asagu ha ismoodsiiyo inuu ribadan ka faa'iiday laakiin ilaahay baa ka dambeeya oo barakada ka tirtiray aakhirana intaana u dambaysa wa ama rajulu ninkii alkariihu lmar'aati ee aragiisu qaabka darnaa alladii kaasoo cinda naari naarta agteeda ku sugnaa kaasoo yaxushuhaa naarta cubayey oo wayascaa ka shaqaynaya xowlaha hareeraheeda fa innahu asagu maalikun maalig weeye khaasinu jahannama jahannama ninka malagga ka shaqeeyo khaazina weeye waa nebiga nebi maxamed loo sheegay oo uu yidhi jibriilow waxaan ku weydiin malaga khaasin la yidhaahdo muxuu mar walbeeta wejigiisu si la yaha wuxuu yidhi ilaahi maalinkuu cadaab abuuray ilaa yowmina haadaa maalikan weligii hal maalinna ma qoslin hal maalinna xataa ma muuson cadaabka ilahay buu ka shaqeeyaa jahanabuu ka shaqeeyaa dad naxariisa looma keena dab cadaabbaa dad cadaabbaa loo keenaa marka weligii maalinna ma qoslin ilahay baa qolyaha ugu talagalay subxaana wa tacala inuu ku imtixaamo wa ama arajulu ninkii atawiilu ee dheeraa aladii kaasoo fi rawdati beerta ku sugnaa fa inahu asagu ibraahiimu ibraahim weeye wa ama alwildaanu ciyaalkii aladiina kuwaasoo xawlahu hareerihiisa ku sugnaana fa kullu mawluudin ku kastoo la dhalay weeyaano maata dhintay cala alfitrati fidrada islaamka ku dhasha waa ilmihii saqiiray oo muslimiinta wa fii riwaayati lbarqaani baa waxay ahayd wulida la dhalay cala alfitrati fidrada islaamka lagu dhalay ilmihiis islaamnimo lagu dhalay oo sidaa ku dhintay ilmahaasaa nebi ibraahim la joogay fa qaala bacdu lmuslimiin muslimiinta gobolkood baa waxay yidhaahdeen yaa rasuulalahi rasuulkii allow wa wlaadu lmushrikiin gaalada awlaadoodiina ka wara faqaala rasuululahi rasuulkii all wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama wa wlaadu lmushrikiin mushrikiinta awlaaddoodii saqiirtayna kuwaas nebi ibraahim hareerihiisa joogay kuwaasay ku jireen xaggey ku dambaynayaan owlaadda mushrikiinta iyo axaadiid ku soo aroortay iyo jamcinteeda waqti hadda uma hayna wa ama alqowmu qolyaha aladiina kuwaasoo kaanu ahaayeen shatrun gabal oo minhum ayaga ka mid a ah xasanun mid wanaagsan wa shatrun gaballo kaanada taama laga dhigana waa bannaanta wa shatrun gabal oo minhum ayaga ka midna qabiixun uu foolxuma fa innahum ayagu qowmun qolo weeye khalatuu isku dhex yaaciyey camalan camal saalixan wanaagsan iyo wa aakhara mid kaleoo sayi-an xun laba camal bay isku dareen salaaday tukanayaan way soomayaan masaajijay ku jiraan way ictikaafayaan qur-aan bay akhrisanayaan kitaab bay akhrinayaan kitaab bay dhegaysanayaan xagga kalena waxaa laga yaabaa khaladaad inay galeen dhankii wanaaggu waa nuuraya dhankay macaasida ka sameeyeenna waa foolxumo aad u foolxumo laga naxayo tajaawaz allaahu allah iska dhaafay canhum xaggooda xataa ayagoon toobad keenin baa dhici karta ilahay inuu iska cafiyo subxaana wa tacaala haadaakani xadiidun xadiid weeye saxiixun ee saxiixa akhrajahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey wa axmedu axmedna waa mariyey halkaa waxaad dareemaysaa camal wanaagsan ku dadaal walidaalika xadiidka abudar wuxuu ahaa nebigu inuu yidhi man axsana fii maa baqiya qufira lahu maa madaa qofkii inta cimrigiisa ka dhiman inuu hagaajiyo isku daya wixii khaladoo horoo ka dhacay ilahay baa u dhaafaya wa man asaa'a fii maa baqiya maanta aad joogtay wixii ka dambeeya ruuxii khaladaad iyo macaasi sii wadana ukhida bimaa madaa wamaa baqiya wixii horena waa loo qaban waxa dambe u galayana waa loo qabanaya labadaba waa laisugu daraya dabaraani baa xadiidkaa wariyay sheekh naasira saxiixada ayuu ku keenaa xadiidkaani wuxuu inoo faa'iideynayaa oo aan ka qaadanayna dhowr qodob waxaa ka mid a ah waana asaga inoogu dambeeyee nebiyullaahi moxamed dheelmitaanka la dheelmiyey inuu soo jeed ku dha ku dhacay nebi moxamed sal alla alai waslm dheelmitaankiisu isagoo soo jeedaa la dheelmiyey culamada gobol baa waxay leeyihiin dhowr jeer baa la dheelmiyo marra wuu hurday marra wuu soo jeeday xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey ummadda nebiyulaahi maxamed qayb ka mida oo cusaad ah inay barsakha iyo xayaatada dambe oo aakhara ku cadaamayaan ilaahina halka uu ku jirabayo ku cadaabayo wuxuu saddexaad oo xadiidku ina barayaa oon ka faa'iidaysanaynaa waxay culimmadu u yaqaanaan talkhiis iyo wax soo gaabin waa maxay hadalka marka hore waxaad u sheegaysaa si guud kabacdina waxaad bilaabaysaa faahfaahin nebiyulaahi moxamed malaa'igtan wada markii hore qisadii waa loo dulmara war waxaan waa maxay soco kuwaanu maxay yihiin soco kuwaanu maxay yihiin markii ugu dambeysayna waxaa loo bilaabay in loo tafsiiliyo oo loo faahfaahiyo casharka laqmee kabacdi sharax kelimada sheeg kabacdi faahfaahi qisada guud ahaan soo guuri kabacdina iyo gaabi xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey salaada waajibkaahoo la dayaco iyo ilaahay qur-aankiisaoo laga hijroodo in laga digtoonaado haddii kalena ay sababayso qabriga dhexdiisa ilaahay dhagaxaan inuu kuu soo diro lagugu garaaco wuxuu xadiidku inoo faa'ideeyey in la iska ilaaliyo zinada iyo fuxshiga faafaya iyo ribada la cunayo iyo beenta intaba kulligoodna ay yihiin dhaqan aad u xun oo cadaabka ilaahina lagu muto ilaahay jannadiisana lagu waayo subxaana wa tacala haddaan ilahay isa kaa cafin wuxuu xadiidku inoo faa'ideeyey dhiirigelin laynagu dhiirigelinayo inaan cilmiga dalabno cid kastoon isleenahay waa ka helaynaa cilmi sax ah nebiyulaahi moxamed socdaal dheer buu galay cilmi baana loo faa'iidaynayaa waa saabir muta'adib oo haddana edebsanaya sala allahu calayhi wasalama wuxuu xadiidku ina tusinayaa oon ka qaadanaynaa dadka xasanaadkooda iyo sayi-aadkoodu ay sinaan marka qiyaamo la miisaamo ilaahay naxariistiisa waxaa ka mid a maadaama ay kuu simeen inuu isakaa dhaafayo khalatuu camalan saalixan wa aakhara sayi-a ilahay baa iska dhaafay xadiidku wuxuu inoo faa'iidayoon ka qaadanaynaa ihtimaam in lagu bixiyo riyooyinka iyo fasirkooda nebigu saxaabada wuu weydiinaya yaa xala riyooday yaan u fasiraa riyada haddaysan waxba hayna wuxuu asagu ku riyooday nabigu u fasirayaa sala allahu calayhi wasalam laakiin qofka fasiraya riyada waa inuu noqdo qof khabiir ku ahoo garanaya xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey dadka meeshaan lagu sheegay oo cusaadda ah keligood ma aha waxa naarta galay way ka badan yihiin laakiin intaana hadda xadiidku sheega intuba waxay daliil u yihiin iyo tambiih inta macaasidaho kaleo dadku ay samaynayaan wixii qowl ku saabsan beenta iyo waxyaalaha la halmaala baa lagaga hadla wixii ficil ku saabsan salaada laga seexanaya iyo qur-aanka laga hijrooday iyo waxyaalahaasoo dhan ayaa lagaga hadlaya sida awgeed baa qofka muslimka waxaa la rabaa wax kastoo qowl ah wax kastoo ficil ah oo ilaahay caragelinaya raalli aanshaha allana uu kaga fogaanayo inuu iska ilaaliyo wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina mxamedin waaalihi wasaxbihi ajmaciin ilahi subxaana watacaala sheikha kitaabka iska lahaa miisaanka xasanaadka allah u geliyo waa nin xanuunsan waayeel ah oo da ah, oo xanuun ku dhacay oo weliba lug laga jarayo hadda naafo ah ilaahay hana caafiyo cimrigiisana allah u dheereeyo ajar iyo xasanaadna allah ka siiyo inagana allah inaga siiyo kuwo ka faa'iidaysta allah inaga dhigo aniyo idigaba allah inugu anfaco subxaana wa tacaala wixii aan halaynana ilaahay ha inoo cafiyo waxaan saxnayna ilahay miisaanka xasanaadka ha inoo geliyo halkaasuuna inuu ega insha allahu tacaala waadna ku mahadsantihiin inaad dhegaysateen oo ka faa'iidaysateen aan ku wada dhaqanna insha allahu tacaala nin kastoo maqlay oo dhegaystay intuusan maqal ka hor xujo aan saarnayn baa maanta ku qumaysa aniga akhriyay baa ka mida intaad dhegaysanaysaa marka yuusan xujo inugu noqone wixii wanaagsanoo aan maqlay insha allahu taala aan ku dhaqano aadna waa u mahadsantihin jazakum allah khayran w sala allahu calaa nabiyina